بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في فعل ما لم يسمى فاعله in تسندي الفعل للمفعول فات به مضموم الأول واكسره إذا انتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كاسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه وما تاء المطاع واعتذ ممتل وهام بولا وما لفا النحو باع اجعل لثالث النحو اختار وانقادك اختر الذي فضلا بسم الله الرحمن الرحيم فصل في فعل ما kii ficilkiisa ayuu ku saabsan yahay lam yusama an la magacaabin faaciluhu faacilkiisa ka an la magacaabin waxaynu halkan ku arki doonaa biidn اllaahi tacaalى fii ficli maa lam yusama faaciluhu boqol iyo toban wasan baynu halkan ku arkaynaa boqol iyo toban wasan buu fasalkani ka warbixinaya boqol iyo tobankaasi waxaa weeye culimo ficilka maadi imise wasan buu lahaa imise wasan buu ficilka maadi lahaa shan iyo konton wasan ficilka mudaaricna imise wasan buu lahaa isla shan iyo konton kaas mudaariceeyey uun haddaba shan iyo kontonkii maadi oo majhuul laga dhigayo ayaynu arkaynaa isla shan iyo kontonkii mudaaric oo majhuul laga dhigayana waynu arkaynaa fasalkani wuxuu ka wada hadlayaa markaa majhuulkiihi mudaaric oo dhan iyo maadi oo dhan maadina keligii shan iyo konton buu ahaa mudaaricna keligii shan iyo kontonkiioo la mudaariceeyey unbuu ahaa majhuulku haddaba wuxuu noqonayaa maadigii shan iyo kontonka ahaayoo la majhuuleeyey iyo mudaaricii shan iyo kontonka ahaayoo isna la majhuuleeyey labadaa qaybood ee majhuulka ah oo tiro ahaan isku noqonaya boqol iyo toban boqol iyo toban kaasuu fasalkani ka warbixinaya amarku kuma jiro oo wax amar la yidhaa oo baabkeenan uu ka hadlayaa ma jiro waayo amarku majhuul buuna lahayn amar la majhuuleeyey af carabiba ma aha maala daraba majhuulkeega maxaan ugu dhawaaqi daraba markaan majhuuleynayo awalkana waan damin qabla alaakhirkana waan kasrin maxaan idhaahdaa daraba duriba baan odhan duriba calima maxaan odhan markaan la majuulaynayo calima culima akrama markaan majuulaynaya maxaan idhaha ukrima callama markaan majuulaynaya maxaan idhaahdaa callama maxaan idhaahdaa cullima baan qaatala markaan majuulaynaya maxaan idhaahdaa quuti wahaakada cadyada maxaan idh markaan majuulaynayo cadyada markaan majuulaynaya maxaan idhaha cadyada cadyada maxaan idhaahdaa cudyita cadyada waa cudyia cadyada markaan majhuulaynayo cudyia baan ugu dhawaaqaya cadyada cudyia in tusnid haddii aad u tiiriso alficla ficilka haddii aad u tiiriso lilmafcuuli mafcuul haddaad u tiiriso facti la imo bihi isagii madmuumal awali kiioo awalkiisa hore la daminayo waksirhu kasri ida tasala marka uu la xidhiidhsado bicaynin cayn markuu la xidhiidhsado caynka oo ictalla buka wajcalka yeel qablal aakhiri aakhirka hortii ka ahaaday filmudiyi maadiga dhexdiisa kasran kasre ka yeel wa fatxan fatxo ka yeel fii siwaahu kaa waxa ka soo hadhay oo talaa isaga taabicu ah ama raacaya haalia dii hamzi waslin hamsulwasliga ka u saaxiibka a ah haalidkiisa dumma dami ama waa la damiyey macahu kaa hore miciisa wa maca taai lmudaawacati ta'da taaulmudaawacada a ah maceegana udmum dami tilwaha ka taabica u ah daman damo damaha oo multabisan ku maran biwilaain xidhiidh wamaa kalifaa naxwi baaca baaca iyo waxaa lamidka ah fa'diisa xukunka u sugnaaday ijcal u yeel xukunka lihaaliثi naxwi ikhtaara ikhtaara iyo ka lamidka a ah haalikiisa ama kiisa saddexaad wanqaada iyo ka lamidka a ah kiisa saddexaad kakhtiira waxa la doortay alladii ka fadula dheeraadka yeeshay oo kaleba weeyi culimo fasalkani majhuulkiibuu ka waramaya waa fii ficli maa lam yusama faaciluhu wuxuu ka warbixinayaa ficilka aan faacilkiisa la magacaabin ayuu ka waramaya waana boqol iyo toban wasan baynu soo nidhi shan iyo kontonkii maadiga ahaayoo la majhuuleynayo iyo isla markaa shan iyo kontonkii oo majhuulka inta laga daayo mudaaricoogii isna la majhuuleynayo haddaba waxaa la yidhaha majhuulka gebigiisa markaynu ka hadlayno toddoba xukun ood fahanta weeyaan majhuulku waa toddoba xukun toddoba qodob baa majhuulka ereyga majhuul lagaga dhigaa laba qodob xarafka koobaad bay ku dhacaan laba qodobna xarafka saddexaad bay ku dhacaan laba qodobna qablalaakhirkay ku dhacaan hal qodobna qodob xarafka labaad buu ku dhacaa majhuulka marka aan ka waramayno gebigiisu waa toddoba qodob baynu nidhi toddobada qodob ee majhuulka lagu sameeyo laba qodob xarafka koobaad bay ku dhacaan laba qodobna xarafka saddexaad bay ku dhacaan laba qodobna qablalaakhirkay ku dhacaan hal qodobna aaniga ayuu ku dhacaa aaniga oo ka labaad ah hal qodob baa aaniga oo ka labaada ku dhacaya labada awalka ku dhaca marka laga hadlayo waxa weeye ficilku maadi iyo mudaaricba kuu dooni ha ahaadee xarafkiisa koobaad marka la majhuulaynayo waa in la godo xarafka koobaad waa la godayaa maadi iyo mudaaric kuu dooni ha noqdo kaasi waa xukun xukunka labaadna maadiga hulaasiga ah ee muctalulcaynka ah maadi buu xukunka labaad gaar u yahay maadiga hulaasiga ah ee muctalulcaynka waa saddex shardi inuu maadi yahay inuu hulaasi yahay inuu muctalulcayn yahay maadiga saddexdaa laga helay xarafkiisa koobaad lama damiye waa la kasriyaa qaala maxaad odhan ila waa maadi waana ulaai waana muctalulcayn qaala qiila xarafka koobaad waa la godi wixii aan maadi ulaai o muctalulcayn ahayn waa mudaaric oo dhan iyo maadiga qaybihiisii kaloo dhan waa la godayaa daraba maxaanu xarafka koobaad duriba yadribu maxaanu xarafka koobaad yudrabu haddaba hadduu godnaan jiray markiisa horeba xarafka koobaad maxaa laga yeeli marka majhuulka damo cusub baa la niyooni damo cusub oo damadii hore aan ahayn ayaa la niyoonaya waa dama jadiida maalan rubaaciga oo labiyo wasan ahaa mudaariciisa shalay waxaynu soo nidhi waa la damin xarafka koobaad ukrimu ukrimu haddaad majhuulaynayso dee udii sidii waad godi godaalkuna kii hore sii joogay maahee waa godaal cusub niyada taqdiirtay ka kala duwanaanayaan labada godaal labada xukunee ku dhacaa awalka miyaynu sheegnay culimo labada xukun ee awelka ku dhaca miyaynu sheegnay maxaynu nidhi labada xukun ee awelka ku dhaca mudaaricoo dhan waa la daminayaa maadigana wixii ulaai wixii maadi ulaaia oo muctalulcayna aan ahayn isna waa la damin maadiga ulaaiga muctalulcaynkaana waa la kasrin sida baaca biica loo qaala qiilo loo le saamo siimo loo leeyahay saaqa siiqa wasiiqa aladiina jaaa jiia maadiga ulaaiga ee muctalulcaynka ah waa la kasrin mudaaric oo dhan iyo maadiga inta soo hadhayna waa la damini labada awelka ku dhacay culima waynu sheegnay soo caynkaa ma aha labada xarafka saddexaad ku dhacaya waxay ku gaar yihiin maadiga welibana hamsatulwasliga sita labada xarafka saddexaad ku dhacaya ayay ku gaar yihiin xarafka saddexaad labaa ku dhace ayay ku gaar yihiin maadiga hamsatulwasliga sita bay u gooni waa maadi mudaarica xarafka saddexaad waxba kagama dhaco hamsatulwaslina waa inay sitaan kolka maadiga hamsatulwasliga sita culima ma garanayna imise wasan buu ahaa sagaaliyo toban lix iyo toban sudaasiya iyo saddex khumaasiya iftacala infacala ifcalla sagaal iyo tobankaa wasan haday saxiixulcayn yihiin saxiixulcayn hadday yihiin sagaal iyo tobankaba maadigooga xarafka sadexaad waa la damin inalaqa hamsatulwasli bay sidata ka koobaad markaan godo ka saddexaadna waan godi maxaan odhan oo dada ah undu baan undu awalka waan godaya dadana waan godayla waa kii saddexaad hamsatulwasli bay sidataay ictadala maxaan odhan ictadala uctu baan odhan koobaadka waan godi saddexaadkoo ta'daana waan godaya uctu istakraja maxaan odhan ilan hamsatulwasli buu sitaaye ustu ustu saasaan ugu dhawaaqaya culima waxaa jira hadaba hadii uu noqdo hadii uu noqdo maala infacala iyo iyo iftacala oo muctalulcayn ah infacala iyo iftacala oo muctalulcayna ah, waa ikhtaara iyo inqaada ikhtaara iyo inqaada xarafkooga saddexaad saddex weji ku banaan kasro khaalisaa ah, oo khutiira damo khaalisaa ah, oo khutuura ishmaam oo tira tira debnaha sidii wax daminaya ka yar dhigi markaasaad kasre caadiya haddana ku dhawaaqaysaa tira tira waxaynu ka hadalnay iftacala iyo infacala oo muctalulcayna xarafkooga koobaad markaad guddo kooga saddexaad saddex weji baa banaan xarafka saddexaad saddex weji baa banaan kasra khaalisa iyo dama khaalisa iyo ishmaam saddexdaasaa xarafka saddexaad iigu banaan saddexdaasi hal xukun bay isla yihiin oo iftacal iyo infacala muctalulcayna bay khaas ku yihiin wixii hamsatulwasli site ee labada ah, iftacal iyo infacala muctalulcayna aan ahaynna damun baa ku banaan unduliqa ustukrija ayadugu dhawaaqaysa labada xukun ee haalidka ku dhaca culima ka hadalay labada xukun ee xarafka saddexaad ku dhaca mudaarica may galaan labadaa xukun may ma galaan wixii taaulmudaawaca site may galaan may ma galaan wixii idaaiya may galaan may ma galaan wiii rubaaciya may galaan may ma galaan khumaasi bilaa hamsa ah may galaan may ma galaan yay galaan wixii hamsatulwasli sita oo sagaal wasana sudaasigoo lix iyo iyo saddex khumaasi ah sagaal iyo tobanka unbaa labada xarafka saddexaad ku dhaca u gaar yahay qabla aakhirka labada ku dhaca bal iyagana ila eg qabla aakhirka kuumidi uni ka dambeeyo laba xukun baa ku dhaca ficilka la majhuuleynaya hadduu maadi yahay waa la kasrin walow muqadaraba ha noqotee daraba maxaan odhan daraba duriba duriba ku midi ka dambeeyo ee qablaakhirka ee rada waa inaan kasriya indalaqa qablaakhirkeegu waa kee indalaqa waa laamka laamka waa inaan kasriya maxaan odhan haddaba unuliqa unuliqa istakhraja waa rade waa inaan rada kasriya maxaan odhan ustukrija ustukrija wahaakadaa saasaan ugu dhawaaqayaa ustukrija ustukrija ustukrija ayaan ugu dhawaaqayaa waxaynu culima haddaba halkaa ku aragnay ama si toosa aynu u arkaynaaba oo inoo muuqda si toosa waxaa inoogu muuqda labadii qablalaakhirka ku dhacayey mid kamid a ah, oo waxaynu hadduu maadi yahay waa in la kasriyaa qablalaakhirka walow kasruhu muqadarba ha ahaadee hadduu mudaaric yahayna waa in la fadxiyaa walow fadxuhu isna muqadarba ha ahaado maala yadribu qablalaakhirkeegu waa kee yadribu yaa qablaalaakhira rada waa in la fadxiyaa xilliga majhuulka koobaadka waa la damin ra-dana waa la fadxin maxaan odhan yadribu haddaba yadribu maxaan ugu dhawaaqayaa yudrabu baan ka hawrin yudrabu lamaa caafat ilbaqaru yudrabu labadii qablaakhirkana culima waynu ka baxnay xabadii waxa ii dhiman halkee ka hadlaysay aaniga xarafka labaad ee aaniga ah ka hadlaysay ficil kastaoo taaulmudaawaco wata taaulmudaawaco imise wasan bu aha taaulmudaawaco koob iyo tobanka wasan ee taaulmudaawacada xarafka labaad waa in la godaa koobaadka markaad godo labaadkana waad godi qablaakhrikana waad kasri ila waa maadiye tacallama markaan majhuulaynaya maxaan odhan tacallama ilan ta buu sitaa tacallama haye markaan ta'da godo waa inaan caynkana godaa maxaan idhaahdaa tucullima taqaatala maxaan idhaha taqaatala taqaatala ta'da markaan godo enqaafka godo alifko ka saddexaadii wow isku bedelayaa taqaatala maxaan idhaahdaa tuquutila tashaaraka maxaan idhaahdaa tushuurika tushuurika wahaakadaa saasaanu ku dhawaaqaya culima toddobadii xukun ee cashirkeenu ka hadlayey ma ka baxnay laba xarafkay ku dhacaan laba xarafkay ku dhacaan awalka labana halkay ku dhacaan aalika ka saddexaad labana halkay ku dhacaan qabla alaakhirka midina halkuu ku dhacaa midina halkuu ku dhacaa aaniga labada aalika ku dhacaa mudaarica may galaan halka aaniga ku dhacaana mudaarica muu galaa ma gala midna saddexdaa afarta soo hadhay mataqaan labada awalka iyo labada qabla aakhirka ayaa mudaaric iyo maadi kala qaybinayaan kolka waxaa kuusoo khulaasoobay mudaaricu gebi ahaanba laba xukun unbuu leeyahay mudaaricu waa in xarafka koobaadna la godo ka qablaakhirkaana la fadxiyo fadxahaasi muqadar ba ha bis labadaa xukun oo qura weeye mudaaricu waxaan kale tirada badan maadigaa iskale eeg mudaaricu muxuu leeyahay dee toddobada xukun saddex buu maadigula gaar noqday toddobada xukun yuu mmuxuu maadigula gaar noqday maadigu saddex buu la gaar noqday labada aalika iyo halka aaniga saddexdaa maadiga iskale soo saa maaha welibana waa maadi ulaaiya maahe khumaasi iyo sudaasi unba iskale labada aalika iyo halka aaniga khumaasi iyo sudaasi maadiya unba iskale wax kaleba male rubaacigu male ataa maadi hadduu yahay mudaaricoo dhani male ulaaigu male khumaasi iyo sudaasi unba iskale waxaynu culima eegnay ama aynu halkaa ka qaadanay ama aynu arkaynaa on markaa afarta soo hadhay labada awelka dee midna maadiguu u gaar yahay labada awelka midna maadig iyo wadale damaha awelku yuu ugaa damaha awelka yaa wadale mudaariciyo maadi kasraha awelkana yuu u gaar yahay maadi saddex shardila baynu nihi saddexdii shardiya ii sheegaya inuu maadi yahay inuu ulaai yahay inuu muctalulcayn yahay qaala kiila saama siima kaana kiina jaaa jiia saaqa siiqa wahaakada labada qablaakhirkani waa la qaybinaya midna mudaarica yeelanaya midna maadigaa yeelanaya waa labadee qablaakhirka saw damiya kasre ma ahayn saw kasriya ad ma ahayn baan doonaya kasriya fadxo kasrahu maadigu u gaar yahay fadxuhuna mudaaricu u gaar yahay mudaarica waxa usoo khulaasoobay waa damu lwal iyo fadxu maa qabla aakhir labadaasoo quru mudaaricu leeyahay haddaba faslun fii ficli maa kii ficilkiisa ayuu ku saabsan yahay lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa kaan faacilkiisa la magacaabin buu ku saabsan yahay in tusnid hadii aad tiiriso alficla ficilka haddii aad tiiriso lilmafcuuli mafcuulna aad u tiiriso fati la imo bihi isaga madmuumalawali awelkiisa kiiyoo la daminayo awelkiisa waa la damini in tusnidniyahow hadii aad tiiriso alficla ficilka haddaad tiiriso alficladaasi mudaaric iyo maadi baa soo gelaya lilmafcuuli mafcuul haddaad u tiiriso hadalkaa lilmafcuuliya baa la yihi sheeka qusuur baa ku jira lilmafcuuliden waayo ficilka maxaa loo tiiriyaa afar baa mid ahaan loo tiiriyaa naaibu faacilku muxuu ahaan jiray afar mar wuxuu noqon jiray mafcuul marna wuxuu noqon jiray masder marna wuxuu noqon jiray daraf marna wuxuu noqon jiray jaariye majruur sheekhu lilmafcuuli buu yidhi saddexdii kalu ka aamusay saddexduu ka aamusay waa saddexdee waa masderkii iyo jaariya majruurkii iyo darafkii in tusnid ilficla lilmafcuul buu yidhi lilmafcuul mafcuulkiio quruu sheegay saddexdii kaleu ka aamusay waxaa la yidhi saddexda kale kan looga qiyaasta ayuu isleeyahay laakiin waxa fiicnayd inuu camimo afartaba uu wada sheego in tusnid haddii ad tiiriso alficla ficilka haddii ad tiiriso lilmafcuuli mafcuulna aad u tiiriso haddaad ficilkii facti la imo bihi isaga la imo madmuuma alawali awelkiisa kiioo la daminayo awelkiisa ayaa la damini damaha waxaa mudaaricoo dhani waa madmuum lwal maadigana wixii hulaaثi muctalulcayna wixii maadi hulaaثi oo muctalulcayna aan ahayn ayaa lale waa madmuum اlأwl mudaaric iyo maadi baa wadale waksirhu kasri waa awelka hada waksirhu ku jirta awelkay u noqon waksirhu kasri awelka ida tasala marka uu la xidhiidhsado bicaynin cayn markuu la xidhiidhsado caynka oo ictalla buka wuxuu ku yidhi waksirhu kasri awalka ida tasala markuu la xidhiidhsado bicaynin cayn markuu la xidhiidhsado caynka oo ictalla buka xarafka awelku hadduu cayn buka la xidhiidhsado buu ku yihi cayn buka hadduu la xidhiidhsado cayn buka ayuu la xidhiidhsaday awelkii oo ficilkiibaa cayn buka waa maadi hulaaثiya oo muctarulcayna waa la kasrinaya qaala maxaan odhanaya qiila baan odhanaya markaa halkaa sheekhu wuxuu kaga baxay labada xukun ee awelka ku dhaca labadii xukun ee awelka ku dhacayay buu intaa kaga baxay in tusnid haddaad u tiiriso alficla ficilka ficilkaasi ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado lilmafcuuli mafcuul haddaad u tiiriso masderki iyo darafka iyo jaariya majruurkuna waa lamid saddexdaasi u ka aamusaye fati la imo bihi ficilkii bihi ficilkii madmuumalawelikiiyo awelkiisa la daminayo yadribu yudrabu baad odhan yaclamu yuclamu baad odhan yastakhriju yustakhraju baad yandaliqu yundalaqu baad odhan madmuum alawali waksirhu kasri awelkii ficilka awelkiisa kasri maadi buu u gaar yahay fawaksirhu kasri awelka ficilka ida tasala markuu la xidhiidhsado bicaynin cayn markuu la xidhiidhsado caynko yuctala buka cayn buka hadduu ku xigo awelku waa layska kasrinayaa buu kulo qaala qiila labadii awelka culima si fiican halkaa ma ufahanteen damiya kasray ahaayeen aynu ka baxna labadaa qabla alaakhirka labadii ku dhacayey buu tegey ilan mudaaricuu doonayaa inuu inuu inaga baxee mudaaricu labada awelkana mid buu kuleeyahay labada qablalaakhirkana mid buu kuleyahy saasuu kaaga dhammaadayba wajcal ka yeel qabla alaakhiri aakhirka horti fi lmudiyi maadiga dhexdiisa kasran kasre ka yeel ficilku hadduu maadiba yahay ama ha ahaada maadiga hulaaiga ama ha ahaada maadiga rubaaciga ama ha ahaada rubaacigu mujarad ama ha ahaada rubaacigu maziid ama ha ahaada maadiga khumaasiga ama ha ahaada maadiga sudaasiga maadi dhan qabla alaakhirkiisa waa la kasrinaya wajcal ka qabla alaakhiri aakhirku kuu ka horeeyo ka aakhirka ka horeeya filmudiyi maadiga dhexdiisa kasran kasra ka yeel kasraa laga yeelaya markaa waa maadigii baa la kasnini laakiin mararka qaarna waa daahira mararka qaarna waa muqadara cadyata maxaynu odhan awelka markaan godo qabla alaakhirka oo halkeeya cadyata ya waa in la kasriya maxaa la odhanaya markaa cadyata cudyita khalbasa maxaa la odhanaya khulbisa khulbisa maxaan odhanayaa maala indalaqa aduu darababa iska qaada daraba maxaan odhanayaa duriba haddaba kasrahaasi waa muqader baan ku idhi kasran ama daahir ha ahaata sida kuwa aan tusaaleeyey ama muqader ha ahaata kasruhu oo kasro muqadera waxaa culima lagu arkay oo kasruhu ay muqader noqotaa ficilku hadduu muctalulcayn yahay ama mudaacaf yahay oo kale qaala bal hadda eega qaala sow awelka in la kasrinaya maynaan soo sheegin qablalaakhirkana in la kasriyay ahayd qablalaakhirka iyo areeban baa laga dhigaya qaala qiila qiila markaan idhaahdo kasrii qablalaakhirku wuu qadaran yahay iila qablalaakhirka waa la kasrinayay qaala qiila acadda acadda marka maaa markaan majhuuleeye maxaan odhan ucidda ucidda qablalaakhirkii waaba mudqama wuu qarsoon yahay ama dama markaan majhuuleeyo maxaan odhan dama duma ama rada markaan majhuuleeyo maxaan odhan radda rudda haddaba dama markaan culimo dumma idhaa dumma dumma bal asalkeegii sheeg dumma asalkeegii bal sheeg maxaan idhaahdaa dumma asalkeega markaan doonayo dumma maxaan idhaahdaa dumima baan odhan dumima dumima ayaan ugu dhawaaqaya radda maxaan odhanayaa rudida waxa la xadfay caynkii kasrisnaa kasrihiisa dalaban lilidqaam kadibna waaba laisku idqaamayba wajcalka yeel qabla alaakhiri aakhirka hortii ka ahaaday filmudiyi maadiga dhexdiisa kasran kasra ka yeel walow muqadarba ha noqoto wa fatxan fatxo ka yeel fii siwaahu maadiga waxa ka soo hadhay kaasoo talaa raacay welibana maadiga wuxuu ku yihi waaan wajcal fatxan fatxo ka yel fii siwaahu fii siwa almaadi maadiga kaka soo hahay maadiga yaa ka soo hahay mudaaric iyo amar saw ma ahayn amarkii kuma jiro oo majhuul ma noqonaynin waa mudaaric qura wa fatxan fadxa ka yeel fii siwaahu fii siwalmaadi maadiga kaka soo haday kaasoo talaa raacay mudaarica oo xagu u raacay dee marka maadi la sheego mudaaric baa ku xiga darajo ahaan daraba yadribu waa taalibu iska yahay mudaaricii waa la fadxinayaa qablalaakhirka yadribu maxaan ugu dhawaaqi haddaba yadribu yadribu markaad majhuulaynayso awelka la godi maayo qablaakhirka o racdaana iyo fadxiya oo maxaan idhaahdaa yudrabu yudrabu yaqtulu maxaan odhanaya yuqtalu haddaba hadduu qablaakhirku fadxisnaan jiray markiisa horeba ka waran fadxa cusubun baa la niyooyey waa ficilo oo dhan mudaariceega calimo bal mudaaricee calima yaclamu marka haddaba aan majhuulaynayo yaclamu qablaakhirku waa laamka muna fadxa sidanin fadxadii fadxa aan ahayn un baad u niyooni maxaan odhan markaan yuclamu baan odhan yuclamu yuclamu awelkii waa la damiyey qablalaakhirkiina fadxadii hore sii joogtay fadxo aan ahayn oo cusub baa loo niyoonaya inay fadxaan dambe tahay wa fatxan fadxo ka yeel fii siwaahu fii siwalmaadi maadiga kaka soo hadhay dhexdiisa kaasoo talaa taabica oo raacaya maadiga labadii qablalakhirkana culima ma ka baxnay ma ka baxnay labadii qablalakhirka waynu ka baxnay labadii qablalakhirka waxaa ii dhiman labadii aalika iyo halkii aaniga saddexdan iyay u gaar ahaayeen baynu nidhi maadi welibana maadigaasi ma ulaaiba ma rubaaciba ulaai iyo rubaaci toona ma aha labadani waa khumaasi iyo sudasi xarafka aanigu wuxuu u gaar yahay khumaasiga wixii tasita khumaasi tasita unbaa aaniga damihiisu u gaar yahay waa koob iyo toban wasan labada alikuna waxay u gaar yihiin wixii hamsatulwasli sita oo lix iyo tobanna waa sudaasi saddexna waa khumaasi sagaaliyo tobankaa sagaaliyo tobankaa wasan oo hamsatulwasli wada sita ayay labada aalikuna u gaar waa maadi ugu xuba haalia dii hamzi waslin duma ereygaa dumaa ah, marka amarkiisa laga hadlayo duma ayuu noqdaa oo amarku waa duma marka culima laga hadlayo majhuulkana waa sidoo kaluna waa duma haddaba haalidkaa kolba xarakada la xarakeeyo ayay ku xidhnaanaysaa dumada macnaynteedu hadii aali aan idhaayon kor dhigo duma waa amar haddaan aaliu idhaayoon godo aaliu haddaan idhaayoon godo dumadu waa majhuul labada macnaba way banaan yihiin kaadoonto qaado ama aaliu dhe oo godo ama aalia dhe oo kor dhigo aalia dii hami waslin aalia dii hamzi waslin hamsatulwasliga ka u saaxiibkaa ah xarafkiisa saddexaad dumo dami hamsatulwasliga ka u saaxiibka xarafkiisa saddexaad duma dami macahu maca damat اhamza hamsaha damihiisa miciisa macahu hamsaha miciisa hamsaha waa la damini oo waynu soo dhiganay hamsaha in la daminayo somayna soo dhiganin hamsu waa awel dee awelka in la daminayaynu soo dhiganay hamsu waa awelo waa la damin xarafka saddexaadna waa la damin buu ku yihi haaliadii hamzi waslin hamsulwasliga ka u saaxiibka halia dii hamzi waslin hamsulwasliga ka u saaxiibka a haalikiisa duma dami hamsulwasliga ka u saaxiibka ah kiisa saddexaad baa la daminaya waa duma haddaad doontana haaliu dhe oo iska godo haaliu dii hamzi waslin hamsulwasliga ka u saaxiibka ah kiisa saddexaad duma waa la damiyey macahu hamsaha miciisa ayaa la damiyey maahu maca dami lhamza hamsaha damihiisa miciisa ayaa halkaa waxaynu culima arkaynaa in xarafkii saddexaadna la daminayo waa sagaal iyo toban wasan laakiin shardi baa ku xidhan damaha shardigu waxa weeyi ficilku inuuna infacala iyo iftacala muctalulcayna inuuna ahayn infacala iyo iftacala muctalulcayn ayuuna noqonin hadduu labadaa midkood noqdo infacala iyo iftacala oo muctalulcayna hadduu noqdo waxaynoo xukunka labaad buu noqonaya aalidka ku dhacayo saddex weji banaanaanaya haalitha dii hamzi waslin hamsulwasliga ka u saaxiibka ah xarafkiisa saddexaadu ma dami macahu hamse hamiciisa haalidka labadii ku dhacayay mid kamid a saw inooma sheegin kii labaad intuuna sheegin buu xarafkii haaniga ayuu ku baydhay wa maca taa'ilmudaawacati taaulmudaawacada maceegana udmum iska dami tilwaha ka iyada raacaya ee iyada ta'da ku xiga biwilaain xidhiidh isagoo welibana ku maran biwilaain xidhiidh isagoo ku maran damahaasi wuxuu ku yidhi ta'da yaree taaulmudaawacada loo yaqaan taaulmudaawacada xarafka ku xiga waa la daminaya horta taaulmudaawacada waa la daminoo taaulmudaawacadu waxay ahayd xarafka saddexaad taaulmudaawacadu maxay ahayd baynu nidhi taaulmudaawacadu maxay ahayd baynu nidhi taaulmudaawacadu waa xarafka saddexaad bay ahayd taaulmudaawaca xarafka saddexaad bay ahayd xarafka koobaad baan doonaya cafwan taaulmudaawacadu waa xarafka koobaad bay ahayd maadaamay taaulmudaawacadu xarafka koobaad ay tahay xarafka koobaad waa la damini xarafkaa koobaadka ku xigana waa lasii damini laba xaraf oo isku xiga halkaa damismaya haddaba culima mudaawacadu waa maxay maa macna mudaawaca ereyga mudaawiciihi waa maxay mudaawacadu waxa weeye qabuulu ahar baa la shaygu intuu wax la sameeyo waxaa la sameeyey in la aqbalo haddaan geel ururiyo anigu haddaan ururiyo eeg hadduu iaqbalo geelaasi muxuu samaysmi muxuu samayn hadduu haddaan anu ururiyo hadduu iaqbalo muxuu samayn ururismi ururismi kaasaa mudaawaca la yidhaahdaa ficilkii aan sameeyey buu yeelay haddaan halkan koob yaalli kala jebi isdhaayoon dhagax ku dhufto koobkaasi hadduu iadeeca muxuu samayni kala jabkaasaa mudaawaca la yidhahdaa shay la sameeyey waxaa ka dhasha hadduu shaygii uu ku fulow yeelo mudaawacaa la odhanaya taaculmudaawacadu wax la sameeyey baa kolley ayuu aqbalaya tacallama waa maxay soo ardayga faacilu maaha tacallama tacallama wuu bartay sawmaha wuu bartay saw ma aha tacallama wuu bartaydan waxaa ka horreeyey callama macallin waxbaray baa ka horreeyey callama wuu baray macallinkii fatacallama ardaygiina wuu bartay dee ardaygiina wuu bartay kolkaa barashadan barid baa ka horreysay kala jabka koobku kala jabayo kala jabin baa ka horeysay urur ururisankan soo ururayo ururin baa ka horeysay haadihi mudaawaca tadan taaulmudaawacada la yidhaah macaanida umaynaan baydhina waxaan ugu baydhi weynay macaanida kitaab kale aynooga hadli doonto insha allah wasan kasta iyo macnihiisa waynu ka hadlan waan ka hadli doona insha allah wa maca taai lmudaawacati tada taaulmudaawacada amaceega udmum iska dami wa maca taa'ilmudaawacati ta'da taa'ulmudaawacada amaceega udmum iska dami tilwaha kataaliga u ah tilwaha kataaliga u ah ee iyada ta'da ku xiga daman damo oo multabisan ku maran biwilaa'in xidhiidh damooyin xidhiidhaya ayaa jira oo labada xaraf ee u horreeya isla godan tacallama maxaan idhaha daba tacallama tacallama maxaan idhaahdaa tucullima baan wmaa lifaa naxwi baaca jcal lihaaliثi nax wkhtaara wanqaada kakhtiir aladii fadlaa maxaa ii dhiman axkaamtii culimo labadii aalika maynaan damba ka hadal labadii aalika dambihiisi maynaan ka hadhan aanigana tawlmudaawacada kasita maynaan odhan aanigiisa waa la daminaya maxaa ii dhiman labadii aalika mid baa ii dhiman haduu hadduu yahay kan hamsatulwasliga sitaa infacala iyo iftacala labadaa hadduu yahay infacala iyo iftacala labadaa hadduu yahay oo muctarulcayna aalikiisa saddex xarakaa ku banaanaa kasre khaalisa damo khaalisa iyo ishmaam ikhtaara ama ukhtiiradhe ama ukhtuuradhe ama ukhtiiradhe indhoolu inta badan ishmaamka ma ogaan kara baa la yidhaahdaa wamaa kalifaa naxwi baaca baaca iyo kalamidka a fadiisa waxa usugnaaday baaca fadeedu waa ulaakiio sheekhu kasrunbu inoo soo sheegaye saddex xukun bay fadaasi leedahay baaca ku jirtaa kasro khaalisa oo biica la yidhaa iyo damma khaalisa oo buuca la yidhaa iyo ishmaam la yidhaa biica biica wamaa xukunka lifaa naxwi baaca baaca iyo ka lamidkaa ah fadiisa xukunka u sugnaaday ijcal u yeel lihaaliثi naxwi khtaara ikhtaara iyo ka lamidkaa ah xarafkiisa saddexaad ikhtaara iyo ka lamidkaa xarafkiisa saddexaad baa loo yeelaya ikhtaara iftacala muctalulcaynay ka socotaa wamqaade iyo ka lamidkaa xarafkiisa saddexaad u yeel kakhtiira waxa la doortay alladii ka fadula dheeraadka yeeshay imtixaan baa la qaaday oo kii dheeraadka lahaabaa la doortay markaa kakhtiira ukhtiira wey hadda kasre khaalisaan akrine ukhtiira haddaad doonto dambe khaalisa akri oo maxay dheh ukhtuura haddaad doontana ishmaam akri oo maxay dheh ukhtira wamaa xukunka lifaa naxwi baaca baaca iyo ka lamidka afadiisa u sugnaaday ijcal u yeel xukunkaa lihaaliثi naxwi khtaara ikhtaara iyo ka lamidkaa haalidkiisa iyo xarafkiisa saddexaad wanqaade iyo ka lamidkaa xarafkiisa saddexaad kakhtiira waxa la doortay oo kaleba weeyi alladii ka fadula dheeraadka yeeshay haddii imtixaan la qaado yaa la doortaayoo soo baxa dee ka dheeraadka yeeshay baa la doortaa in allahu tacaala culimo cashirkeennii barta ayuu inoogu joogayaa inagoo boqol iyo kontonkii boqol iyo tobankii wasanba boqol iyo tobankii wasanba inagoo tilmaanay baynu halkaa kaga baxnay wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam kitaabka qur'aankaa inoo soo yaro qaada si aynu u ogaano misxafka inoo soo yaro qaada culimo sheekh maxamed waad istaagaysaa hal nin oo kalena kici ragga na guddoomiyeyaasha mid kamida un inoo kici a mid kaa doonto ka alla kaa doonto un kici kuma kumaan kiciyaa sheekh aadan khalid khaalid ow ka waa si wanaagsan khalid ow kac waa sax weeye eeg hadda khaalid baa horraysiinaya suuratu daah baan soo saaraynaa daah daah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkirata liman yakhshaa tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa lahu maa fi samaawaati wamaa fi alardi wamaa baynahumaa wamaa taxta hara eeg aayad aayad baa loo qaadanaya maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa khaalid baa iskale imise ficil baa ku jira labada ficil wasankoogan kaa kala rabaa anzalnaa anzala waa afcala mujaradkeegu ficilku ka yimid baan kaa rabaa mujaradkii facala bal ku dhawaaq mujaradka nazla anzaladaa iyo mudaaricee bal hadda ya yanzilu bal ka waran saaxiibka yanzilu buu yidhi mudaariciiy yanzalu awelka waa in la goda hadda dibbaad u saxday anzala waa afar xaraf kolka afar xaraf in awelka la godayo ban shalay soo dhiganay anzalo maxaa tidhi khaalidow may mudaaricaan doonayaan yunzilu laba majhuul baan kaa rabaa mujaradkana majhuule mudaaric eh, maadigana majhuule afar majhuul baan kaa rabaa nazalo horta majhuule nuzila nazalo haddana mudaarice nazl mudaarice ynzl ynzilu ynzilu haddana majhuule yunzalu anzala haddana majhuule unzila anzala haddana mudaarice yunzilu haddana majhuule yunzalu jazaaka allahu khayra ma anzalna calayka alqur'aana litashqaa litashqaa baan kaa rabaa haddana ficilka litashqaa wasankiisaan kaa rabaa inaad sheegto ya tafca sheekh maxamed tashqaa wasankaa i sheeg tashqaa wasankaa tashqaa ayaan kaa rabaa ya tashqaa tashqaa maxaa tihi tashqa litashqa tashqa yaa dhexdhexaadinaya labadaa sheekh istaaghaye tashqa wasankeega ya tafcala tafcala laamkan ha eegin litashqa maxaad laamka u eegeysaa war taha baan ku taha saasaan ugu dhawaaqay anigu taha wasankeyga ii sheeg ya tafcala ya cabdirashiid tafcala oo laamka maxaad u godi weydeen tafcalu maxaad u odhan weydeen laamka ha eegina sow idinmaan odhan litashqa eg tashqa markaa lagu weydiiyo waa mudaaric caadiya tafcalu baad odhanaysaa haye tashqaa khaalido waa tafcalu maaldigeygii ma garan kartaa shaqaa haye ka qaada xabaddaah a tashqaa maaldigeygii shaqaa haye sheekh xuseen tashqaadaa maaldigeygii tashqaa maaldigeygii shaqiya fariid waa tashqaa waa tafcaluya mayna faciila ku imanayn maanta waa inaad faciile ka dhigtiin shaqiya shaqiya soo maaha waa si wanaagsan litashqa waa tashqa waa shaqiya ayuu noqday maadigii shaqiya ayuu noqday halkaa bal hadda ha kuugu joogo khaalidow adigu laba suaalood aalood baa lagaa qaatay laba suaalood ayaa lagaa qaatay meeshu labay ahayd midiiba wax badan baa ka imanaysay laba mid waa si wanaagsan wasanka tashqa iyo waxa lagaa qaatay iyo maadiga tashqa sheekh maxamed baan u إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا إلا تذكرة تذكرة وزن كيغا يشيك تفعيلة فعل كماضي ذكر بو أها أنا كاشيغا يواجد هذه ولي مستر كمين أنجار ذكر كاف كاشدنا ذكر وزن كيغا شيك ذكر ذكر ما يذكر بعني الشيخ ذكر ها كاف كاشدنا akara wasankeegaan doonaya tadkiratan wasankee marka ma ficilkeega maadi la rabo waa akara akara tadan sheekhaad ku hadlaysa xaggeed ka keentay daal baaban ku hadal ka bilaabee akara a facala akara io mudaaricee haddaba may mudaaricun ka dhig yuakiru yuakirudaa i majhuule ya saw yudakiru maadan odhan yudakirudan dee qablalaakhir kun fadxi majhuul majhuul majhuul ka dhig cafwan inaan ku tilmaamo maahae hay yudakiru majhuul ka dhig yudakiru yudakaru sax dakara maaldigeegaa majhuul ka dhig dakara maaldigaa majhuul ka dhig ha majhuul ka dhig dakara uun majhuuliya sidaa ay tahay may mudaarice maaha majhuulun ka dhig dakaradan un majhuul ka dhig ukira dakaradan afcala ka dhig wasankii afcala ugu dhawaaq dakara un maadadan dakaraa afcala ka dhig maadadu waa dakara afcala ugu dhawaaq afcala ma ya-daa laga bilaabaa horta maxaa tidhi afcala ugu dhawaaq dakara afcala adkaru haye ad afcala afcala afcala ahe khaalid adkara sax adkara wey adkara adkara mudaaricee yud yudkiru hade shalay soo xukun maynaan soo dhigan qabl akhirka in la kasrinayo wixii bilaata ah yudkiru waa inaad yudkiru majhuule ya maxaan tiri sheekh <laughs> yudkiru majhuule yudkiru yudkiru majhuul ka dhig ha yudkiru mudaarica iyadoo sidaa mudaarica majhuul ka dhig yudkaru liman yakshaa wasankeega sheeg yakshaa yafcala y ha yakshaa y facala yakshaabaa facala hadde y maxaa tihi yafcalu waa sax waa yafcaluhaa maandigeyga sheega yakshaa maandigeyga maxaa tidhi khashiya khashiya majhuul ka dhig waad saxan tahay waa khashiya khashiye majhuul ka dhig khushiya yakshaadana majhuul ka dhig yukshaa ha ka baqin waa sax waay iska fadhiista labadiinuba wajazaakum allahu khayra shan minid baynu haysanaa xaggaa sheekh yuusuf baa kacaya sheekh yuusuf nacam nin alla ninkaa doonto kici nin alla ninkaa doonto sidaa u eg ardaydo ya rag isceshanayaa la doonayaa haye <laughs> soo dhawaada waay soo dhawow yaa kacaya yaa kacaya alculima yaa kacaya de man man cabdirashiid waa lagaa horriicay cabdirashiid o haye ardaygaa magaciisa ya waay maxamed cali waa yahay الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى waxaan doonayaa sheekh yuusuf الرaحmaan عalى الcarشhi اstawى aayaddaa hal ficila ku jira halkaa ficil soo tuur istawaa wasankeyga sheeg maxaa tidhi haye istawa istaclala maxaa tihi waanu dhaweysa balada sax isubi aad isku yarobi istawaa ukaadiya ukaadiya yuuna maqlini haye iftacala iftacala waa sax wey istawaa asalkeygu muxuu ahaa laam baa u dambeeya de laamka ya baa udambaysa yadun baad caadi istawaya qalbi baa dhacay waa si wanaagsan istawaya buu ahaa asalku inta xarafee saayidkii istawa waa maxay ta'doo qura iyo hamsaha sax weeye istawa bal majhuul ka dhig iyadoo maadiya ustuwiya jazaaka allah khayr ha <laughs> waa naxay waan soo jeedsaday yuu waay istawa mudaaricee istawa mudaariceegii aan majhuulka ahayn iyo isagoon majhuul ahayn baan rabaa horta eegyado xarafka koobaad ma la godaya maa la godaya xarafka koobaad maa la godaya qaacidada godaalka sheegaysaa ya hadi waa la ordh ystawi ystawi haddana majhuul ka dhig ha ha yustawa jazaaka allahu khayra washukra jaziila saaxiibkaabaa ii hadhay wain tajhar biqowli fainahu yaclamu sira waakfa tajhar baan sheekh maxamed tajhar wasankeyga sheeg tafcalu waa shukran waa saas wey ficilkeyga maadi sheeg waa jahara jahara mafcala imise imise nooc buu mudaarica facala ku iman jiray imise nooc buu mudaariceegu ku iman jiray afartaasi maxay kala ahaayeen nooc yuftax nooc yudam nooc yugsar nooc dulwajayn afartii nooc waa midkee nooc yuftax imise qaybood buu nooc yuftax si ahaa kelidii labiyo tobankii waa midkee inta jahar hbaa xarfulcayaa caynka ka gashay jazaaka allahu khayra tajhar balmajuule ha tujharu jahara bal majhuule maadiya ha maxaa tidhi juhira sax jahara bal hadda afcala ka dhig ajhara ajhara bal majhuule ujhira ajhara bal mudaaricee ajhara mudaaricee ajhara mudaaricee afcalada mudaaricee ajhara mudaarica caadigii ma yuj yujharu sheekhay sax yujhiru wa kasru ma qabla akhiri mudaarici min dalbaabi يلزم in maadihi qad xudira ziyaadaةa taai awala wain xasalat lahu famaa qabla اaakhir iftaxan biwila shalay cashirkeenii buu ahaa waa inaad qabla aakhirka kasrisa halkaa beydkaa baan kugu haystaa waaye yujiru yujirudaa bal hadda majhuul ka dhig majhuul ka dhig yujharu jaharada bal hadda facala ugu dhawaaq jahara bal hadda jahara majhuul ka dhig juhira bal hadda jahara mudaaricee jahara bal mudaaricee jahara bal mudaaricee yujahiru bal yujahiru majhuul ka dhig yujaharu jazaakum allahu khayran waktigeennii wuu ku taagan yahay labadaa sheekh way isceshadeen midna lagama qaadan soo maaha shukran jaziilan maxamed maxamed cali waa maasha allah nin yaroo iga maqnaa wey si fiican buu ufahansan yahay